aynu soo maray ee ahaa iqra' alcibaaraat alaatiya wamayis alafcaal almaadiya walafcaal almudaarica waafcaal alamri u lahaa waxa weeye jana alfallaaxu qudnahu wa baacahu uma shtaraa uma ishtaraa bibacdi amanihi maa yaxtaaju ilayhi halkaa waxaa ku jira janaa iyo baaca iyo ishtaraa saddexdaasi waa ficil baati janaa mudaariciisu waa ijni baaca yabiicu bic ishtaraa yashtari ishtari waa ficilla maada ilayhi yaxtaaju waa ficil muaaric waaad ku kara sayiad ka bilaab kuwii kalena waad ka bilaabi kartaa yaxtaaju taxtaaju axtaaju naxtaaju yaxtaaju mxuua axtaaju iyo naxtaaju yaxtaaju taxtaaju soo afartii axraf lmudaaracadii afartii ba lama gelin karo waxay kutusaysaa inu mudaaric yaxtaaju waa mudaaric amarkiisu wuxuu ahaa ixtaaja yaxtaaju waxaan ujeedaa maadigiisu ixtaaja uu baahday yaxtaaju uu u baahanayaa iyo ixtaj haddiiba laysdhaa u baaha nadara الطفlu ila الطaa'iri wa huwa yuxalliqu fi الsamaa faaxaba an yatiira mila waxaa ku jira nadara uu fiiriyey ama u ege yuxalliqu marka uu haadku ama shimirku duulayaa iyo axaba wuxuu jeclaaday iyo yaiiru duulaya ama yaiira inuu duulo afartaa ficil baa ku jira marka naara waa ficil maad mudaariciisu waa yanuru axrufu mudaarici baad kusoo daraysa yanuru amarkiisuna waa unur naara yanuru unur yuxalliqu maadigiisu waa muaaric imka yuxalliqu yuxalliqu uxalliqu nuxalliqu tuxalliqu xuruuftii xarfumuaariciin baad soo gelaysa waa muaaric maadigiisu waa xallaqa yadaad ka reebaysa xallaqa fi samaa yuxalliqu yaxalliq waxay isku mid yihiin sida callama wuu baray callama yucallimu callim ama wuu tasbiixsaday markaad leedahay abbaxa yusabixu sabix xamada yuxamidu xamid kabara yukabiru kabir tana waa xallaqa yuxalliqu xalliq axabba wuu jeclaaday oo ficilmaad yuxibu iyo axibba buu noqdaa amarkiisa axibba yaiir aara weyaan maadigiisa yaiiru wanaric dirna waa amarki aara yaiiru dir waxay isla mid yihiin saara saara wasiina wuu socday yasiiru sir ama saara wuxuu ahaaday osaada yasiiru baaca yabiicu bic aara yaiiru ir habat alcawaasifu leyla faadfa'at ilmasaabiix waqtalacat bacd alashjaar habbat waa soo dhacday dabaysha markaad ka warramayso tahubbu waxa weeyaan waa ficilmaadi habbat waxaa ku tusaya inay ficilmaadi tahay taa taniika habat tadaa gashay taw taariikh qaba kharajat akalat sharibat dahabat saasoo kale habbat habba yahubbu hubba baa la idhahda fa afaat waxay demisay aطfaca yudfiu afi aطfaca yudfiu afi markaa afaat waa ficil maadi tadii baa ku jirta ficil maadiga calaamada waay waqtalacat waxay xididada u saartay iqtalaca yaqtalicu iqtalic weye waa ficil maadi isaguna saddex ficiloo maadiga ku jira habat aطfaat iyo iqtalacat sada di'bu cala alhanami faftarasa waaxidatan wafara haariban saddex ficil maadi ba isagana ku jira sataa yastu ustu sida dacaa yadcuu udcu iftarasa yaftarisu iftaris oo ficilmaadi iftarasa iftarasa yaftarisu iftaris fara yafiru fira baa la dhahaa fira marka fara waa ficilmaad yafiru waa ficil muaaric firana waa ficilma udkul ilbustaan bustaanka gal waa ficlu amrin dakhala yadkhulu udkul wamatic nafsaka naftaada waxaad ugu raaxaysaa bimandari muuqaalkiisa iyo daawashadiisa matic oo ficlama mataca yumaticu matic waxay isla mid yihiin callama yucallimu callim ama xallaqa yuxalliqu xalliq walaa tacba laa tacba ha ku ciyaari soo ficlamar maha kaas ficlamar maaha ficlamar laadu oo ay iman doontaa nahyi naahiya la dhaha ma xarfu nahyin tacbauna waa ficil mudaaric tacbau taday ka bilaabantan garat ficil mudaaric wey waa nahyi tani ha samaynintu amar maaha amarku waa samee ha abaaf soomaaliga haddaad raacaysa ha cunin ha cabin ficil mudaaricoo laa la soo geliyey wey laa taakul laa tashrab laa tadkhul laa takhruj waa ficil mudaaric amar wuxuu noqonaya markaad tidhahdo kul ishrab udkhul ukhruj iqra markaad tidhahdo iqra waa amar laa taqra amar maaha waa mudaaric la soo geliyay marka la tacba way khaldaan mar walba ardaydu halkaasi maaha ficil amar waa mudaaric tacbau waa mudaaric laa tukir min alkalaam hadalka habadinin habadinin soo maaha amarku waa badi akir min dikr illaah haddii lagu leh akir min dikr illaah dikriga ilaahay badi kaasaa amara laakiin laa tukir habadinin ha laadaasaa wadata iyo ficil muaaric wey waa muaaric walaa taniq ha ku hadlin bima laa taclam laa taniq ha hadlin ma amar ba muyaekaas waa muaaric leh soo gasha taniq wuxuu ahaa mudaaric maadigiisii nataqa uu hadlay yantiqu ama tantiqu waad hadlaysaa yantiqu tantiqu nantiqu antiqu waa mudaarici amarkuna waa intiq nataqa yantiqu intiq waxay isla mid yihiin jalasa yajlisu ijlis bimaa laa taclamu taclamudaas waa mudaaric bimaa laa taclamu waxaan ogayn caalima yaclamu iclam calima yaclamu iclam iqsil yadayk ah, maydh labadaada gacmood qabla alakli wa bacda iqsil waa ficla maryadu samee soo maaha laa taqsil markay noqotay mudaaric isku bedelaysa iqsil waa amar maadigiisii muxuu ahaa qasala mudaariciisina yaqsilu amarkiisuna iqsil wanadif nadiifi maadigiisii wuxuu ahaa nadafa yunaifu naif waxay isla mid yihiin xallaqa yuxallaqu xallaq kabbara yukabiru kabbir mattaca yumaticu matic nadafa yunaifu naif nadif asnaacaka waa amar wey walaa tudkhil acaama cala acaam haye laa tudkhil amr walaa muaaric muaaric amarku waa udkhul ama adkhil halkanoo kale waa adkhil laa tudkhil ha soo geli maaha ha gelini wey aacaam cala acaam cunto cunto kale ha ka dulgelin marka ficilkan maadigiisu tudkhil maadigiisu waa adkhala mudaariciisuna waa yudkilu tudkilu yudkilu amarkiisuna waa adkhil adkhala yudkilu adkhil sida akhraja yukhriju akhrij babedelka insha allah ficilada qaarkood inay ku adkaadaan ba laga yaaba mushkila meeshooda yaa loogu tegi doonaa mid walba halkiisa meel isbabedelkaa lagu barto qaabka maadiga loogu bedelo muaaric muaaricana looga dhiga amar meesheeda insha allahu ugu tegi doonaa waayahay tamriinaadkaasi waxaan filayaa inaad inaad soo eegteen tamriinaadka waxaan rabaa inaan yar dul maro tamriinka aan ka bilaaba saddexaad tamriinka saddexaad da ficlan mudaarican fi makan alkhaali mima yati alfaratu waxaynu ku buuxinaa halka min alqi takhaafu min alqi takhaafu min alqi alkalbu yajri baad odhan kartaa waraaa saaxibi wuu daba ordaya daba socdaa saaxiibkii addajaajatu tabiidu kula yowmin bayda tabiidu alummu turabii wlaadaha turabbii wlaadaha tucimu wlaadaha ficil mudaaricunbaa laga raba qaybta bada wuxuu i dac ficlan maadiyan fi lmakaan alkhaali mima yati ficil maadiba halkana laga rabaa alwaladu axaba aljuluusa ama kariha aljuluusa waayahay alrajulu abaxa fi nahri wuxuu ku dabaashay abaxa fi nahri caama fillaah yalde sabaxa oo ashadnayn sabaxa yasbaxu wean alkhaadimu dakhala alxujrata ama nadafa alxujrata caliyun saafara ilaa faransa ama dahaba ilaa faransa tamriinka afraad iyo shanaad iska dhaaf tamriinka lixaad atamriin sadis sita ku qaybtiisa alif iyo ba iyo jiib buu leeyahay alifkaas uktub aljumal alaatiya bacda taqyiiri kulli ficlin maadin fiiha bificlin mudaaric jumlooyinka dib u qor adigoo e, bedelay markaad bedeshay kadib ficil maadigii ku jiray ficil mudaaric intaad bedeshay kadib dib u qor ficil maadiyada halkan ku jira waxaa lagaa rabaa inaad ficil mudaaric ka dhigto saara alqitaaru tareenkii wuu socday maxaa loo bedelaya yasiiru alqitaaru aara saqru gorgorkii ama haajkii wuu tuulay yaiiru saqru saafara waalidii maxaa loo bedelaya yusaafiru waalidii marida alghulaamu u xanuunsaday u bukooday hulaamkii wiilkii maxaa loo bedelaya yamradu alghulaamu nazla almaru roobkii baa soo degay yanzilu lmaru caisha zarcu zarcigii u haraaday yacashu zarcu yacashu saara wayasiiru aara yaiiru saafara yusaafiru marida yamradu nazla yanzilu yacaisha yacaashu uktub اljumal اlaatiya bacda tagyiiri kuli ficlin muطaaricin bificlin maadi jumlooyinka dib u qor adigoo u bedelay ficilkastoo muaarica u bedelaya ficil maadi yuqaridu alcusfuur shimbirkuuu heesayaa w yuqaridu alcusfuur shimbirka yar wuu heesaya ay maanta ka dhig qarada alcusfuuru yuhmiru lbustaan bustaanku midhuu leeyahay ama uu midhaynayaa maxaa loo bedelaya badala amar maaha ficil baa la rabaa yuhmiru amara lbustaan yudkilu hadii lagu dhaa dala madonaysa yukrimu yaada xarafka hore la godo akrama yukhriju akhraja yuclinu aclana yumiruna maxay noqonaysa amar albustaani saasaa loodhan yabiicu taajiru wuxuu iibinayaa albunna bun buu iibinaya baaca taajiru lbunna yaqsilu lwaladu wiilku wuxuu maydhayaa yaday asala lwaladu yaday tunadifu lbintu waxay nadiifinaysaa inantu iyaabaha dharkeeda nadaat tadiina waa lagu daraya ficilmaadiga tataniiska gelaysay ficilmaadiga gelaysay naaat nadaat albintu nadafatilbintu iyaabaha yajnii wuxuu go'sanayaa alfallaaxu ninkii beeraleyda ahaaye alqutna qudbigii ama duntii janaa jana alfallaaxu lqutna sidaas wey yuqaridu maadigiisu waa qarada yuhmiru ahmara yabiicu baaca yaqsilu qasala tunadifu nadafat yajnii jana jiim xawil ilmudaarica fi ljumal alaatiyati ilaa ficli amrin ficl amr baa loo bedelay wabid ilamra bishakl amarkana xarakee axtarimu lmucallima mucallinka waan ixtiraama anigu axtarimu lmucallima بدل احترم المعلم احترم المعلم احترم يحترم ixtarim lmucallima axfadu darsa axfadu waxaan xifdeeyaa addarsa casharki ixfad darsa ixfad darsa unadifu waxaan nadiifinayaa alxidaa kabihi nadif alxidaa lanna wuxuu ka yimid dee nadafa oo ficil maadiya yunadifu unadifu nunadifu oo ficil mudaaric ah iyo nadif oo ficilama nadafa yunadifu nadif sidii callama yucallimu nadif ilxidaa baad leedahay nadiif aqra'u fi lkitaabi kitaab baan akhriyaya haye iqra' fi lkitaabi ashtahilu fi lxadiiqa beertaan ka shaqaynaya ishtahil fi lxadiiqa antiqu waxaan ku hadlayaa bisidqi run ku hadal runne iniq waa sida ijlis oo kale nataqa yantiqu intiq wa jalasa yajlisu intiq bisidqi marka waxay noqotay ixtarim almucallima ixfad idars nadif alxidaaya iqra' fi lkitaab ishtaqil fi lxadiiqa iyo intiq bisidq waayahay halkaasaynu tamaariintii ku dhaafaynaa alfaacil eh, si fiican bay sidaanu soo sheegnay culimmadu kulley ba u tartiibiyaan kutubta haddii ay naxwo tahay iyo hadday fiqi tahay iyo eh, kutubta kaleba culumta kaleba eh, marka hore waxaa laga bilaabaa waxa fudud waa lasoo tabsiidiyaa ama la tasiiliyaa oo la fudaydiyaa intaa waxa dheer tartiibka cashiradu siday u kala horeeyaan cashirba cashirka uu ku xidhan yahay ee wax kaga xidhan yahay yaa la horraysiiya kaa marka la dhigtana ka ugu fudud ee ku xigi karaa ayaa hadda waxaynu ka soo baxnay markii horreyse wuxuu ka bilaabay horta guud ahaan inuu hadalka ka sheekeeyo ha hadal mufiida oo kalaam mufiida oo jumlo mufiida maxaan wax dhammaystiranahay wuxuu inaga saaray hadalka aan dhammaystirnayn ee qofkii kala dhimay kaa waxba ka sheegi mayno jumlo dhammaystiran markaad ku hadasho ayay jumla mufiida tahay oo ay kalaam tahay dabeedna jumladaadaa dhammayska tiran ee macnaha dhammaystiran faa'idaynaysa kelimaadka ku jira oo laydhaha ajsaa'u ljumla ayaynu waxaynu u qaybinay ismi iyo ficil iyo xaraf saddexdaa waa inla kala garto intaa markaynu soo qaadanay ayaa wuxuu dabeedna soo qaateen culimmadu ficilkii saddexdii mid ka mid oo ficilkii ficilkii waxaynu u qaybinay ilaa alaaat aqsaam maadin wa mudaaric wa amr saddexdii ficil baynu ka soo baxnay ficilkii aqsaamtiisii saddexda ahayd ayaynu halkaa ku soo qaadanay aynu kaga soo baxnay marka ficil la arko waxaa ku soo xiga ficil haddii aad aragto waxa ay tahay inaad ka fikirto ee ku soo xigi karaa waa faacil markaad tidhaa kharaja yaa baxaybaa markaaba imanaysa wuu baxay yaa baxay faacilkii baa la isweydiinaya dahala haddaad tidhaa uu soo galay yaa soo galay haddaad mudaaric ka cabirtood yadulu tia yadulu soo galaya yaa soo galaya yusalii wuu tukanaya yaa tukanaya haddaad amar tidhaahda iftax fur aad tidhaahdo yaad la hadlaysa oo wax furay iqra haddaad tidhaahdo ahri yaa wax ahriyaya waayo ciddaad faraysa inuu wax ahriyo ficil haddii aad aragto waxa u horeeya ku xigee laga fikiraa waa faacil faacilku waa qofkii ficilka sameeyey ficil bilaa faacili carabiga ma jiro ficil aan faacilba samay wuu baxay oo wax baxayba jiri dee bixidduna jiri maysa marka haddaanu faacil jirin wax baxayba haddaanu jirin bixidna ma jirta markaa ficilkiiba ma jiro ficil bilaa faacili si dabiiciya waxa ugu xiga mar haddii ficiladii aynu soo barannay inaynu faacilkana barano faacilka halkan si yaroo bay culimmadu inoogu qoreen afar shay wixii laga helo weeye faacilku faacilku waxa weeye wixii afar shardi laga helo markaa markaad dabaqayso waxaad u baahantuun inaad afartaa shardi hubiso inuu wuxuu faacil yahay iyo inaanu ahayn markaad kala eegayso fahankaaga hore ha ku eegi shuruudan baad raacaysa xarfiyan haddii ay jirto shuruudaasi afartaa shardiba haddii la helo wuxuu waa faacil miduun haddii la waayo faacil maaha marka waan shuruuda un dabaqo dadku awaacidkaa la siiyey tabiiqiisay ku kala duwan yihin tabiiq waa muhim jiddan inaad qawaacid ka dabo kow waa inuu ismi waxa aad ku sheegaysaa waa inuu ismi yahay shardiga koowaad waxaad ohanaysaa ismi ma yahay kelmaddani mise maaha hadday noqoto faacil ma noqon karto haddii ay kelmaddu xaraf tahay faacil ma noqon karto shardiga koowaad waa waa inuu ismi yahay labaad waxa weeye ismigaasi waa inuu godan yahay waa inuu godan yahay oo markaa tiraahdo kharaja almucallimu min alfasli kharaja waxa baxay oo ficil maadi faacil buu baahaya almucallimu baa baxay mucallimkii baa baxay mucallimku waa faacil noqo isagaa baxay marka almucallimada waxaan eegaya kow si u hubiyay inuu faacil yahay kale waa inuu ismi yahay almucallimu waa ismi laba waa inuu godan yahay kharaja almucallimu xarafka ugu dambeeya kelmadaa xarafka ugu dambeeya ma godan yahay mise ma goda waa in la godo kharaja almucallimu wuu godan yahay shardiga saddexaad waxa weeye ficil inuu ka horeeyo taqadamahu ficlun waa shardi almucallimudaa ficil ma ka horeeya mise kama horeeya markaan idhahda kharaja almucallimu ma ka horeeya wuu ka horeeya haddii aan idhahda yakhruju almucallimu wuu ka horeeya inuu ficil ka horeeyaa shardiga ficil inuu ka horeeya waana shardiga ugu muhiimsane halkan ku jira oo haddii aan idhaahda ka warran almucallimu kharaja waa jumlo sax mucallinkii wuu baxay almucallimu kharaja ma noqon kara faacilkaas almucallimudaasi faacil ma ah ismi wuu yahay almucallimu kharaja wuu godan yahay almucallimu waa inuu ficil ka horeeyadii shardigii saddexaad isagaaba jumlada ugu horeeya almucallimu kharaja baa ka bilaaba almucallimu baa ka bilaaba ma kara faacil waa inuu ficil ka horeeyo kharaja almucallimu almucallimadaas waa faacil lan waa ismi wuu godan yahay ficil baa ka horeeya shardi afraad baa dhima shardiga afraad waxa weeye wadalla cala aladii facala alficla waa inuu kutusayo kii falka sameeyey waa inuu yahay kii ficilkaa ka horeeye sameeyey haddii kharaja almucallimu la dhaa macalinku isagaa baxay haddii la dhaa dakhala almucallimu macallinku isagaa soo galay haddii la akala almucallimu macallinku isagaa wax cunay haddii la shariba almucallimu macallinku isagaa wax cabay haddii la dhaa qaraa almucallimu macallinku isagaa kii falka sameeyey waa inuu yahay wadalla cala aladii facala alficl waa imse shardi waa afar shardi kow waa inuu yahay ismi laba waa inuu yahay waa inuu godan yahay marfuuc saddex waa inuu ficil ka horeeya afar waa inuu yahay maxay kii falka intaasoo kaliya wey insha allah shuruudaasunbaad aad ugu fiirsan doontaan tusaalayaashani dhammaantood faacil baa ku jira faacilkuna afartii shardi baa u buuxa wuxuu yidhi alfaacil almila taara alcusfuuru shimbirkiibaa duulay jara alxisaanu jara alxisaanu faraskii u orday lacib alwaladu waladkii u ciyaaray yacuumu samaku kalluunku mamlaygu uu quusayaa badda ayuu galayaa yalsacu lbacuudu kaneecadu way qaninaysaa takulu bintu inantu waxbay cunaysaa yalsaculmaqdu kaneecadu waxbay qaninaysaa iyo takulu bintu inantu waxbay cunaysaa tusaalayaashan lixdaa markaad u fiirsato dhammaantood waxay ka bilaabmaa ficil daara wuu duulay jaraa wuu orday laciba wuu ciyaaray yacumu uu quusaya ama muqurane u galaya badda iyo yalsac wuu qaniinayaa takulu way cunaysaa ficilay ka bilaabmaan saddexda qaybood saddexda miaale hore ficilladoodu waa maadi aara wuu duura iyo jaraa iyo laciba waa ficlo maadin saddexda dambana ficladoodu waa muaaric yacuumu iyo yalsacu iyo takulu kuwaasna waa muaaric guud ahaan waa ficilo ama maadi ha noqdaan ama muaaric ha noqdaan ama amar ha noqdaan waxa ku xiga ismiga dambe kelmada labaad ee ku xigtaa waa wada waa ficlmaadi sooma muxuu u baahan yahay ficilkaas waxa duulay markaas muxuu baahanya faacil buu baahanya maxaa duulay alusfuuru shimbirkaa cusfuurka lena shimbir yar weeye ayaa ayaa cusfuurkii baa duulay alcusfuuru waa faacil laakiin waa faacilun layskama odhanayo waa in afar shardi aynu ka helno kow waa inuu ismi yahay alcusfuuru waa ismi weliba waa ismu xayawaan soo ma ismu xayawaan wey saynu kusoo dhiganay waa ismi ashaa ku jirtaana waxay ku tusaysaa inuu ismi al cusfuur alifka iyo laantaas laba waa inuu godan yahay alcusfuur saddex waa inuu ficil ka horeeyo ma ka horeeya alcusfuurdu afcil ah ma ka horeeya mise kama horeeya daara baa afar waa inuu yahay kii ficilkaa sameeyey ficilkaa ka horeeye ka horeeya kii sameeyey inuu yahay cusfuurku ma yahay ka duulay mise isagaa tuuray afartiba way jirta marka waa faacilaan lcusfuur lannu ismun marfuucun taqadamahu ficlun wadalla cala aladii facala ficl shuruuda jara alxisaanu markaad eegto jara waa ficil maad alxisaanu waa faacilun marfuuc faacil ma yahay mise maaha maxaa ku tusaya inuu faacil yahay kow waxaad oranaysaa ismi ma yahay ma godan yahay alxisaanu xarafka ugu dambeeya godan kaasaa laga hadlaya ficil ma ka horeeya ah, jarabaa ka horeysa ma yahay kii ficilkaa sameeyey lacib alwaladu alwaladu waa faacil haddii alwalad alwaladudaa ka bilaabo ka war oon idhahda alwaladu laciba waa jumlo sax carabi waad odhan karta alwaladu haya alwaladu faacil ma yahay mise maaha markaan ka bilaabo maxaa maxaa ka maqan shuruudii waa ismii walad ku ciyaaray oo ficilka sameeyey maxaa ka dhiman muxuu faacil u noqon waay inuu shuruuddii afarta ahayd mid ka mida ah oo ah waa inuu faacilka kelmadda faacil noqonaysa waa inuu ka horeeyo maxay ficilku waa inuu ka horeeyo alwaladu haddaad jumlada ka bilowdo ma noqon karta alwaladu faacil lannu ficilba kama horeeyo wuu ka dambeeyaa ficilka kama horeeyo shuruudduna waxa weeye inuu ka horeeyo ficilka haddii kale faacil maaha waayahay markaan idhaahda ka waran qutila cumaru haddaan cumar waa la dilay qutila cumaru waxaan isweydiinayaa qutila horta waa ficil waa la dilay na waa ismi cumaru inuu faacil yahay iyo in kale ayaan isweydiiyey waxaad ka soo bilaabaysaa kow ismi maya cumaru ma yahay mise ma uu yahay laba ma godan yahay mise ma godna wuu godan yahay weli haabaas inoo socoto afartuba hadday wadahaa noqdaan waa faacilbaa ku adkaysan doonaa haddii miduuni maya noqdana de meesha faacilnimada way ka bixisa ismi wuu yahay waa marfuuc wuu godan qutila cumaru cumaru haye saddex ficil ma ka horeeya haa wuu ka horeeya qutila waa ficil maadi afar ma yahay kii falkaa sameeyey ee dilka sameeyey ma yahay maya lan cumar baa wax dilay madahiina waxaad leedahay waa la dilay maisagaammarkaagaa dilka ameye maaha faacil marka qutila cumaru saddex afartii shardi saddex baa laga helay oo wadaha ah midun baa la waayay oo a yahay kii falka sameeyey wadalla cala alladii facala alladii facala alficla maaha cumar kii qatliga sameey huwa lam yaqtul isagu wax marka shuruuddaa haddaad dabaqdo wax alla wixii afartaa shardi aad noqda yaan lagaa karin waa inaad ku adkaysato waa faacil baad ku adkaysanaysaa miduuni wuxuu ka maqnaadana maxaad ku adkaysanaysaa ma aha faacil intaa waa inaad fahantaa taakulu lbintu waa sidaas taakulu waa ficil mudaaric albintuna waa faacilkii liannahu albintudaasi waa ismi way godan tahay albintu ficil baa ka horeeya taakulu waana tii cuntadaad samaysa ficilka albintuda cuntay tawaa cuntay waa albintu iyadaa ficilka samaysa marka waa faacil qaacidada wuxuu yidhi sheekhu ama labada sheekh ay yidhaahdeen raximahum اllahu tacaala alfaacilu cismun marfuucun taqadamahu ficlun wadalla cala aladii facala ficl alfaacilu ismun weeye ismigoo marfuucun godan ismiga oo taqadamahu ficlu ficil ka hormaray oo ficil ka horeeyo wadalla kutusay cala aladii kii facala sameeyey alficla falka kii sameeyeyna kutusay waa ismi marka ficil iyo xaraf ma noqdaan faacil weligood waa marfuuc ismi kor dhigan ama hoos dhigan weligii faacil ma noqdo taqadamahu ficlun ficil waa inuu ismi aan ah ficil ka wax kaleba hataa ha ama isagu ha ugu ama waxyaabo kale ha ka horeeyaan kol haddaanu ficil ka horraynin faacil ma noqdo wadalla cala aladii waa inuu kutusaya kii facala sameeyey alficla ah haddaanu ahayn qofkii ficilka sameeyey kii falka sameeyey haddaanu ahayn dee faacil lama odhan karo dee faacilku waa kii wax sameeyey tamaariinta idinkaa soo akhriyi doona icraabka ugu dambeeya tamriinka icraabka ugu dambeeya si aad u ciraabtaan halkaasuu ka bilaabmaa icraabka darsigaasuu ka bilaabaya tamriinka ugu dambeeya tamriinu saabic tamriin fi licraab namuudajka eega xadara waxa yimiday alqaa'ibu kii maqnaa sida loo ciraabee xadara muxuu yidhi ficlun maad maanu xadara ficilmaadahe icraabku wax kala maaha waa waxaad dhigatay xadara haddii la idhahde ficlulmaadin waa ina tahay yaxduru haddaan idhahna maxaad odhanaysa ficlu mudaaric uxdur haddaan idhahna ficlu amr ficilka noociisa sheeg alghaa'ibu sow ki yimid maaha faacilun weeye waxaad ugu daraysaa marfuucun oo godan faacilun waa faacil hay marfuucun godan intaasaad ugu daraysa faacilun marfuuc baad leedahay shuruuddii inuu faacil yahayna de ka soo bilowday ismi ma yahay alqaa'ibu ma godan yahay ficil ma ka horeeyaa ma yahay kii falkaa sameeyey xadara xuduurka ka sameeyey yimid ma yahay yaiiru ubaabu diqsigu wuu duulaya yaiiru wuu duulaya aubaabu diqsigu yaiiru muxuu yidhi markuu ciraabaya ficlun mudaaric noociisii mushee aara hadduu odhan lahaa de ficlumaadi madhabn yaiiru ficlu muaaric ir hadduu odhan lahaana ficlu amr adubaabu maxaa la odhanaya waa kii duulay faacilun marfuucun arib arib baa loo akhriya icrib ma jirta icrib iyo icrab iyo icrib dadku icrib bay malaa idhaha inta badan icrab icrab iyo icrib hada khata acrib wey waxsin kamaa axsan allahu ilayk taasoo kale isku mid axsana axsana yuxsinu axsin acraba yucribu acrib akrama yukrimu akrim kaasay isleegiin acrib aljumlatayni labadan jumle soo socdanaya arab faada nahru webigii uu fatahay oo fatahaad buu sameeyey iyo yarbaxu attaajiru taajirkuu macaashaya yardaxu taajiru waa soo iraabaya kuwa maca kuwa kale amhiladii aynu meesha aynagu yaallay tusaalayaashii lixda ahaa ee ka bilaabmayay taara alcusfuuru waynu ciraabaynaa insha allahu tacala darsiga dambe wallahu subxana